waxa la ammaanayo waa qofkani ee ficilka uu samaynayo ama wanaagga uu samaynayo xalaqadani waxaan u doortay inay booskan ay gasho waa markii aan ka soo hadallay horta maxaan u guursanayaa xalaqadii labaad oon ka soo hadallay habeenkii ugu horreysay iyo foodii la isqabtay xalaqadii saddexaad oon ka soo hadallay labadii waalid oo aabbihii uu soo diray wiilka dhalay risaalo xalaqadii afraad oon ka soo hadallay risaaladii ay soo dirtay sodohda xalaqada shanaad oo aanu ka soo hadallay inay ballan adag ay kala saxiixdeen labadii isqabtay xalaqadii lixaad oon kasoo hadal kaga soo hadallay aadaabta sariirta iyo waxa sharcigu uu ka banneeyey qodobka ugu dambeeyey oo aanu ka soo hadallay in lagaga daydo nolosha nabi muxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasallama haddaba xalaqadani waxay ku saabsan tahay labadii qof oo hiqo iyo kalsooni ee dhexdooda ku abuuraya waxyaabaha kalsoonida loogu abuuro aad iyo aad bay u fara badan yihiin laakiin maanta waxaan ka doortay qismiga ama qaybta ammaanta waxaan u bixiyey almadxu waathanaa'u bayna azawjayn dawaabidna waan u yeeli doonaa iyo shuruudaan ku xidhi doonnaa haddii alla yidhaahdo waa ammaanta iyo madxiga labada isqabta midba midka kale u ammaanayo iyo midhaha ka dhasha iyo qaabka ay kelimaadka reerka u dhisaan ama ay iskugu soo dhoweeyaan waxaan codsanayaa siaan horay in badan u codsaday kelimaadka aannu soo jeedinno ee aannu oogu magac darnay ee dhismaha qoys wanaagsan ama ul usra saciida ah, inaynan aniga iyo idinkaba naga noqonin sheeg sheeg ee ay noo noqoto shay camali ah oo nolosheenna aanu ku dhaqangelinno tusaale yar haddaan idinka siiyo mawduucan inaan soo hormariyo waxaa igu beeray oo igu soo dedejiyey gabadh gabdhaha muslimaadka ah ka midabaa tale i weydiisay taladeedii baan marka wax ka weydiiyey gurigeeda waxay ii sheegtay inayna ninkeedaba weligeed aynan ku dhihin jazaaka allaahu khayran ama ficil uu sameeyey inayna ku ammaanin kadibba waxaan ka codsaday bal talada aan siinayo inay dhegaysato oy qaadato kadib baan talooyin baan siiyey ninka waxaad ku dhahdaa ereygaa iyo ereygaa iyo ereygaa iyo ereygaa fa mathalan tusaale ahaan oo kale inaad intaan la xidhiidho aad dhahdo waan kuu baahnahay aragtidaada ayaan u xiisay rag oo dhan intaan saa isha u mariyey ayaan adiga kaala soo dhexbaxay wanaaggaaga markaan dib u eegayna waanba koobi kari waayey sidaa daraaddeed xabiibii ii iisoo dhaqsoo balkaalayoo ii imow gabadhii sidii bay samaysay mar labaad bay gabadhii ila soo xidhiidhay waxay ii sheegtay noolal raaxo ayna weligeed dareemin oo ayna ninkeeda ka arkin oo iyadu aynan lafteeda qalbigeeda ka dareemin in ay dareentay waxaan qisada u soo qaadanayaa ama tusaalaha waxaan doonayaa qof walbo innaga nagamida inuu dhaqan geliyo bal horta waxaan la sheegayo oo maanta dersigeenna isku day inaad caawa dhaqan geliso markaad dhegaysato si fiican u dhuuxda kadib biidni illaahi tabaaraka wa tacaala sunnada nabigeennaannu kaga dayanaynaa sala allahu calayhi wasalama in qofka la ammaani karo ayadoon lagu xadgudbaynin nabigu waa isticmaali jiray sala allahu caleyh wasalam ujeeddadiisuna waxay ahayd qofka inuu kor himmadiisu inay kor aado saxaabadu nabigu qaybo badan oo ka mid ah inuu ammaanay ayaa sugnaatay sala allahu calayhi wasalama waan arki doonaa saxaabo nabigu oo xaasaskiisa ammaani doona sala allahu calayhi wasalama waxaan arki doonnaa haweenkii nabiga oo oo nabi maxamed ammaanaya sala allahu calayhi wasalam haddaba xalaqadan iyo tii ka horraysayba macno gooni abay ah tilmaamayaa nebi maxamed inaannu ku dayanno sala allahu calayhi wa aalih wasalam nabigu axsaabtiisa wuxuu qaar ka mida udhihi jiray ku dhihi jiray tusaale nicma arajulu abuubakr walle rag waxaa ugu fiican abuubakr waa ammaan oo nabigu ammaanayo sala allahu calayhi wasalam waxaa u dhihi jiray nicma arajulu cumar maxaa kuu diiday inaad dhahdo walle haween adaa u fiican walle rag adiga ugu cajaa'i badan goorta aan fiiriyo si aad noogu shaqayso goorta aan fiiriyo dabeicadaada goorta dhinaca wanaagsan baa laga eegaa qof walba ceeb buu leeyahay laakiin markaad ninkaaga ka ammaanto ama gabadhu ama ninku uu xaaskiisa ka ammaano afcaasha wanaagsanay samaynayso midhaheeda ayuu guranayaa walidaalika baa nabigu sal ly slam nicma arajulu abuu cubaydata ibnu jaraax walee rag waxaa ugu qiimo badan abu cubayda nicma arajulu usayd binu xudayr rag waxaa ugu fiican usayd binu xudayr nicma arajulu thaabit ibnu qays ibnu shamaas ayaa rag ugu qiimo badan nicma arajulu mucaad ibnu jabal nicma arajulu mucaad ibnu camri ibnu jamuux nabigu sala allahu aley wasalam cabdullaahi binu cumar wuxuu ku dhihi jiray nicma arajulu cabdullah low kaana yusallii bileyl cabdullaahi binu cumar hadduu habeenkii salaatuleylka tukan lahaa walle rag asaga ugu fiicnaan lahaa cumar bin khadaab nabigu wuxuu ku yidhi sala allahu calayhi wa aalih wasalama low kaana nabiyan bacdii la kaana cumar hadduu nabi aniga gadaasha iga dambayn lahaa cumar ayaa noqon lahaa sida uu nabiguba sala allahu calayhi wasalama uu u ammaani jiray calaa ahli beytihi wa aswaajihi wa wlaadih siduu nabiguba u ammaani jiray sala allahu calayhi wa aalihi wasalama aalubeydkiisa iyo iyo xaasaskiisa iyo awlaadiisa waana midda aanu u baahannahay wa haada maa naxtaajuhu fi lxayaati azawjiya waana arrinkan oga baahannahay labada isqabta dhexdooda in laga helo fazawju yaxtaaju ilaa hanaa'i zawjatihi ninku wuxuu u baahan yahay xaaskiisu inay ammaanto si ay niyadiisu ay kor ogu kacdo wa kadalika azawjatu taxtaaju ila almusaanadati bikalaami طayib wa bicirfaani اljamiil sidoo kale haweenaydu waxay u baahan tahay cid u noqota maxaa la yidhaahdaa garab u noqota oo xoojisa kuna xoojisa bikalaami طayibi hadal macaan alla cunto macaanidaa alla nadaafadaadu wanaagsana alla caraftaadu idgoon badana alla gaarisanida alla gurigaagu qurux badana alla carruurtaadu qurqurux badana adigay ku eg yihiin anigay ii eg yihiin war kelimaadka noocana ee ammaanta ah reeray noo dhisaan laakiin bal orada reerihii soomaalida ku kar yaa mid baa waxay leedahay weligay ninkayga ma ammaanin mid kale wuxuu leeyahay weligay maxaa la yidhaahdaa ma ammaanin zawjadayda ma ammaanin haye maanta o dhanna waxaa iska daa in lays ammaane eh cay baa laysku abaalmariyaa cay iyo aflagaado ayaa lays dhaafsadaa wahaakadaa ayaa haddaan doonayno xaasaskeennu iyo guryaheennu inay guryo wanwanaagsan noqdaan waa inaan jaanibka madxiga aan xadgudubka ahayn iyo ammaanta waa inaannu mar walba aan la soconno biidni illaahi tabaaraka watacaala xadiidkan soo sheegay ee hore bukhaariyo muslim ayaa warinayey sheekh albani riwaayo kale oo iyadana eh, sunanu tirmidi sheekh albani saxiixinayana waa ay ku soo aroortay su-aasha waxay tahay mataa taxtaaju almar'atu athanaa'a wa mataa yaxtaajuhu rajul haweenaydu goormay ammaan u baahan tahay ninkuse goormo ayuu ammaan u baahan yahay ina madxa azawji waathanaa'i calayh min akhlaaqi azawjati asaalixati almuslima haweenaydu inay ninkeeda ammaanto ficilka wanaagsan hadalka wanaagsan sariirta wanaagsan nadaafadda wanaagsan dabeecadda wanaagsan daris wanaagga wanaagsan sodohda wanaagsanee dhashay sodoga wanaagsanee dhalay gacan furnaantiisa deeqsinimadiisa shahaamadiisa iyo shakhsiyaddiisa cibaadadiisa iyo daacadiisa inay gabadha muslimadda ah ay ninkeeda ku ammaanto waa akhlaaqda gabadha muslimadda a ah laga doonayo waxayna reebaysaa arrintaa raad iyo midho caja'i badan ayay ku reebaysaa noolosha iyo sacaadada iyo liibaanta labada noolosha wadaagaysa waxay siinaysaa dhadhan iyo dawq iyo xalwo iyo malab aad iyo aad u macaan ayay siinaysaa waxay siinaysaa isku soo dhowaansho xagga caqliga xagga fikirka xagga aragtida xagga jidhka xagga sheekada xagga isfahamka xagga xubbiga iyo jacaylka arrintaas ayaa kor u qaadaysa sidaa daraaddeed فالثناء على الزوج إنما هو مكافأة macnawiya nafsiya labada qofba aan isku dare eh oo mid walba midka kala ammaana waxay macnaheedu u taagan tahay abaalmarin nafsi ah oo qofka lagu abaalmarinayo oo la leeyahay shahaadadan adaanku guddoonsiiyey mukaafa'adan iyo hadiyadan ayaad xaq iigu leedahay qofka nafsadiisii ayaa kor loo dhisayaa markaasaa nafti ayaa farxaysa maxay ku maxay gaadhsiinaysaa tadfacuhu ilaa masiidin min alcataa'i waalbadli waatadxiya waxay gaadhsiinaysaa nafti inay kuu soo dhowaato oo in badan ay wax ku siiso min alcataa' waalbadli waatadxiya gabadhii waxay samaynaysaa juhdigeeda iyo dadaalkeeda ma kala reebanayso awooddeeda ma kala reebanayso in alla intay awooddo shayga ay qabanayso hadday kijo ama jiko ku jirtoy wax samayn itqaam bay u samayn farsamo yaab leh ayay u samayn hadday sariirteeda goglayso hadday jidhkeeda carfinayso hadday gurigeeda nadiifinayso hadday owlaaddeeda qurxinayso naf degan oo idmi'naan iyo xasillooni ku jirto ayay wax u samaynaysaa ayada soo ma aha labadeeda dhinac waxaa ka buuxa sharaf kalsooni iyo fiqo waayo waxaa ka dambeeya shakhsi muhiim ah oo waxaan ay gabadhan samaysay ku ammaanin kara ku ammaani doona ninku waa shaqo tegayaa intuu shaqaynayo wuxuu shaqada u qabanayaa si geesinimo leh oo jur'o leh wuxuu imaanayaa gurigiisii hadiyo hore u soo qaadayaa hore buu telefoon buu soo dirayaa mathalan maxaad u baahantihiin waa u dabcayaa waa u jilcayaa wuu caawinayaa wuu u naxayaa wuu garab istaagayaa ha wuu soo siinayaa waa u wadayaa wuu la fadhiisanayaa wuu la sheekaysanayaa qalbigiisuu siinayaa dhiiggiisuu siinayaa caqligiisa iyo maskaxdiisa dhan wuxuu siinayaa gabadhani siday u horumari lahayd waxbarashadeeduu ka fikiri diinteeduu ka fikiri cibaadadeeduu ka fikiri aakharadeeduu ka fikiri daawadeeduu ka fikiri cuntadeeduu ka fikiri dhibkeeda ayuu ka nixi daalkeeda ayuu oga nixi wuu u masaajayni maantoo dhan wuu la soconayaa axwaasheeda lianna wuxuu noqonayaa qismi ayada ka mid a ama qayb ayada ka mid a labadii qof waxay noqonayaan laba jasad laakiin hal ruuxa saan muxaadaradii horeba aanu ku soo sheegnay haddii ilaahayna waxaan ka baryaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaanu sheegayno inuu ikhlaas nooga dhigo naguna anfaco reero badanna markay dhaqan geliyaan kadib ilaahay uu ku dhiso ayaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala shayga qofka lagu ammaanayo waxaa laga yaabaa qof inuu yidhaahdo khaasatan gabdhaha u badan raggana way ku jiraa mathalan ninka haddaan amaano waa kibrayaaba gabadha haddaan ammaano kor bay isgeynaysaa khaladku meeshuu ka jiro shaksiga ha ammaanin laakiin ficilkiisa ammaan iga qabsada maanta intaa waa hadiyad lacag la'aana wey waa fikrad laga yaaba inay kaa qumanayd inay kaa maqnayd waa daawo waa daawo cudurku haystay laga yaaba inuu daaweeyo qofka daatadiisa waxba ha ammaanin laakiin waxaad ammaanaysa waa ficilkiisii wuxuu sameeyey fa mathalan cadar idgoon baa gabadhi ka soo carfaya maasha allah cadarka kaa soo carfaya idgoona seed u marsantay undur halkaasaad ka gelaysaa waa ilaa xubnihiisaa ku mashquulin qofka nin walba sibuu alla u abuuray tabaaraka jalla wacala marka qofka waxa la ammaanayo waa sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa kow waa go-aan qaadashadiisa iyo mawaaqiftiisa wan wanaagsan waa ayadoon lagu xadgudbaynin ammaantaas ayada biictidaalin duuna israaf ayada oo dhexdhexaad wax walba dhexdhexaadka asaleh oo marka aan lagu xadgudbaynin waafaqsanna asalka islaamka ee shareecada oo waxaan qiimo lahayn aan markaa laysku ammaanayn ooma been cad ah arrinta noocaas ihi labada qof waxay ka kala helayaan fawaa'id aad iyo aad u cajaa'ib badan laakiin yaa turaa talow ninka iyo xaaska labada isqabee lamaanaha ah maxaa u dhexeeya xagga ammaanta waxaa u dhexeeya min alfuruuqi alwaadixa bayna alrajuli waalmar'a ka wuduuxi shamsi fii rabiicati annahaar labada qof mid walba waxba wax buu ammaan u arkaa gabadhu waxbay ammaan u aragtaa lamaanahan kalena waxbuu ammaan u arkaa waxaa laga yaabaa ninka wuxuu ammaan u arka inay tahay waxyaabo waaweyn agtiisa in lagu ammaano saasuu ammaan u arkaa baynamaa gabadhu ay u arkayso waxyaabo yaryar inay ammaan u aragto waana mid walba siduu u samaysan yahay qof walba siduu u samaysan yahay alla u abuuray tabaaraka wa tacaala haddaan gabadha ka soo qaado waxaa laga yaabaa shay ay samaysay inay u aragto masalan casha kooban ay samaysay ama inay dirac soo xidhatay ama dhar kale ay soo xidhatoy ninka isu soo qurxisay waa arrin basiida dhinac markii laga eego ayaa laga yaabaa ammaanteeda ugu asalsan inuu yahay oo hadduu ninku taa garan waayo inuu reer ka dumo hadduu ninku taa garan waayo inuusan sacaado ku noolaanin hadduu ninku taa garan waayo inuusan guri uu ku faraxsan yahay uusan dhex joogaynin beddelka ninku waxyaabahaas asagu uusan u arkaynine waxa lagu ammaanayo uu arkayo go-aan qaadashada iyo raganimada iyo qaabku wax u qaadanayo iyo go-aanka siduu wax u samaynayo iyo dhaqaalaha siduu reerka ugu samaynayo iyo afkaarta afkaartiisa afkaarta qaabku reerka ugu maamulayo iyo waxaa laga yaabaa inuu middaa u arkayo in asaga lagu ammaano marka waxaan leenahay gabadhu waxyaaba in lagu ammaano mudan waa inuu ninku fahamsan yahay marka ninkuna waxyaaba in lagu ama lagu ammaano ay mudan tahay waa inay gabadhu ay markaa ay fahamsan tahay nabigeena sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay man lam yashkur innaas laa yashkur illaah qofka aan ku shukriyin dadka allah kuma shukriyo wallahi xadiidkaasi marka aan maqlo waxyaalo badan baa noloshayda iska bedela bini aadam keligii nool ma jiro bini aadamku waa isku nool yahay labada isdhasha isku nool oo labada isqabta isku nool oo labada deriska aba ah isku nool saa daraaddeed xadiidkaa waxaad u qaadataa qaacido guud oo tilmaamaysa tacaamulka basharka iyo qiimaha uu leeyahay meeqaa bini aadam wanaag kuu sameeyaa meeqaa bini aadam ixsaan kuu sameeyaa meeqa adigoo jaahila wax lagu baraa meeqa ayaa wax laguu qabtaa meeqa ayaa dhaqaalo laguu sameeyaa meeqa ayuu waalidkaa kugu soo kufay meeqa ayuu ninkaaga ama gabadhu ninkeedu wanaag u samaysay idan man lam yashkur innaasa laa yashkur illaah qofka aan bini aadamka u mahad celinin allah tabaaraka wa tacaalaana kuma shukriyo waana arrintaa si khaas ah ilaahay uu noogu tilmaamayo inaan nicamkiisa ku shukrino wa amaa binicmati rabbika faxadith nicmada rabbiga ka sheekee oona ha kaa muuqato wamaa bikum min nicmatin fa min allah war nicmo kasta ood heshaan oo caafimaad iyo xoolo iyo awlaad iyo wixii ka badanba ah war ilaahay xaggiisa ayaa idinka timid ilaahay baana idinku rinjiyeeyey ilaahay baana idinku kallareeyey tabaaraka wa tacaala waana miduu ilaahay naga doonayo inaan asaga oga mahad celinno oo uu leehay wain tacudduu nicmat nicmata allaahi laa tuxsuuha nicamka ilaahay haddaa isku daydaan inaad tirisaan war ma koobi kartaan waana midda si gooni ah dumarka ilaahay nabigu ogala hadlay sala allahu calayhi wasalam oo uu yidhi dumarow si gooni ah nicmada zawjka ha u iloobina waa midu si gooni ah nabigu ugula dardaarmay sala allahu calayhi waaali wasalam kelimaad basiita waa kelimaad kooban markaad fiiriso shukran u fiirso shukran waa ammaan waa mahadcelin jazaaka allahu khayran abaal allaha kaa siiyo la'aanta sidan maana noqoneen allahu akbar qaacidaan idin siinayaa maanta muhiima sir baan idin maanta muhiima oo quluubta ragga lagu soo qabto ama quluubta gabadha lagu soo qabto goorta ay gabadhu ku dhahdo zawjkeeda zawjkeeda yaa zawji yaa xabiibi alghaali midka aan rag oo dhan intaan dhex maray aan ka doortayo haddaadan adigu ahayn bacd allaahi sharaftaa maanan yeelaneen fiiri bal gurigan buuxa fiiri allaahu akbar bal carruurtan qurquruxda badan eeg maa allah bal xoolahan ilaahayna siiye fiiri bal quruxda annaga naga naga muuqata fiiri bal qaabkaan ilaahay u caabudayno ee ilaahay ugu dhowaanaynaa eeg yaa haddaadan adiga ahayn haddee maanta sidaa maana noqoneen wallaahi muhiim baad noo tahay boos weyn baadna nooga taagan tahay ilaahay igama kaa dilo yaa ilaahay igama kaa qaado yaa ilaahay curyaan kaama dhigo yaa ilaahay xubnahaaga kaama qaado yaa yacni fiir wuu dhegaysanaya haa wuu dhegaysanayaa warkuu qalbigu u gelayaa xubnaha ayuu marayaa xididada dhiiguu qaadayaa fika maskaxdii baa shaqaynaysa talow kelimaadkan macaan badanaa war kelimaadku qiimo badanaa war kelimaadku fiicanaa yuktabu bimaai dahab yaa alla gabadhu wanaagsana ilaahay baan kugu dhaariye gabadha intaa ninkaa ku dha ninkeeda ku dhahda iyo ninka ku dhaha xaaskiisa heblaayo fiirisaan uu qurux badnahay ragga aniga ila nooca ah ila da'da ah iyo ila zamanka ila wakhtiga ah markaan shaqada iskugu yimaadno saacaddaas bay jeebabkooda lacagaha ku jira ayayayay cunto ku raadsadaan ayadooy bishintu qallafsan tahay bay yimaadaan ayadoo ishu dheer tahay bay yimaadaan arag fiili aniga waxaa cunto ii taala maasha allah intaad cunto ii diyaarisa bal fiili bal dharkaygu si u qurqurux badan yahay eeg bal inta barfuunan isku shuba eeg bal mooralkaygu si u dhisan yahay fiiri bal sidaan u faraxsanahay eeg inaad raalliya tahay baan marag ka ahay kollaba xaggayga sooma ahaa xaggayga dembi laguma hayso caawa hadday naftu kaa baxdo aniga xaggayga waxaa weeyaan wax ilaahay agtiisa lagaa weydiinaya ma jiro soo nabigeennu ma dhihin sala allahu calayhi wasalama gabadha ninkeedu raalliga ka yahay dabcan ilaahayna caabuday jannaday gelaysaa haa adigu ilaahun cibaadadiisa la imow ama aniga sooma raalli baan kaa ah waxaad ii sheegtaan labada qof ee saa u wada dhaqanta ee saa isu ammaanta ee mahadda saa iskugu celisa qalbigoodu muxuu dareemayaa soo qalbigii gabadha ma noqonayo xaydh iyo subag iyo maxaa la yidhahdaa dhagax kulul la saaray siday u dhalaasho soo qalbigaaga uma dhalaalayo oo ninka qalbigiisu ma dhalaalayo oo markaa kuguma soo boodayo oo intuu mac ku siiyo kuma dhahayo jazaaki allaahu khayran intaan kugu doortayba waa intaa dumar oo dhan intaan kaagala soo dhexbaxay intaas bay ahayd jazaaka allaahu khayran rag oo dhanna intaasaan kaala soo dhexbaxay adigaan ragoo dhan kaa doortay waxaan leeyahay war kelimadaas intee in leeg bay nagu kallifaysaa lacag intee dhan baan ku gadnaa kelimada kelimadaa waxaa idiin sheegayaa hiya kelimaatun basiitatun laa tukallifunaa shay-a waa kelimaad yaryar oo kooban laakiin qalbi caafimaad qaba qalbi xubbi iyo jacaylka buux qalbi maslaxada guud eegaya qalbi ilaahay raalli gelinaya qalbi doonaya qoyskiisa inuu dhismo qalbi aan xiqdi iyo xaasidnimo ku jirin oo nadiif ah qalbi aan adduunyo buuxinin ee xudbiga ilaahay iyo janno raadinaysa allaahu akbar qalbi xuquuqda garanaya oo ilaahay ku leeyahay humma ninkeedu uu ku leeyahay garanaysa ama gabadhu ninku uu xaaskiisa uu ku leeyahay qalbigaa waxaa ka soo burqanaya dahab iyo dheeman iyo luul ayaa ka soo burqanaya iftiinkooda ninka sixir ku rida gabadhana sixir ku rida kala garan waaya meesha uu joogo wuxuu ku hadlayana uu u miisaanaan waayo sidii qof waalan oo kale limaada lianna waa kelimaad basiida marka la dhahayo laakiin gabdhaheena in badan oo ka mida iyo raggeena in badan oo kamida mida waxaan ma yaqaanaan a ah, rag iska celi iyaa rabbi raali maxaliga rag iyo walba waxaa isku meel ma galaan maamaadi wayga maqan tahay maxay ahaan jirtay rabbi iska celi iyo walba waxaasi rag iska celi walba rag iska celi iyo waxaas isku meel ma galaan bimacnaa mar walbaba culaysku wuxuu naga haystaa intisaaru nafs naftaan raba anu inaan u gargaaro yaa allah naftaan raba inaan u hiiliyo yaa allah shaytaankii baa isii buufinaya khalaas maxaa soo baxaya shuruur iyo dhimbilo dab ah indhahoo dhiig ku noqda cunahoo dhagax ku fadhiisto ayaa maalinkii dambe adoo lacnadu kaa soo baxaysaad arkaysaa markaasaa ninkii gooruusan ogeyn saddex baan kugu faray buu le yaa waxaasoo dhan waxaa keenay macaanidan baanaan garanaynin shukran baanaan garanaynin ammaanti baanaan garanaynin yaa markuu ninkaagu soo galo oo aad ridda oga hor tagto oo aad dabannada ka dhunkato oo aad kabaha ka bixiso oo shaatiga ka siibto oo dahdo ma aniga dartay baad u soo daashay allahu akbar bal inta qof dumara ee agdegan fiiri so ani imaada soo gelin ilaahay baa ii kaa qoray ilaahu adaa ku mahadsan ilaahayga hebel iyo hebel ii qorow adaa ku mahadsan intee leeg buu daalku ka baxayaa ninka <laughs> kadibna musqusha uu galo oo soo qabayso yaa intee leeg buu daal ka baxayaa gabadhii intay cuntada soo dhigta aa tidhi yaa allah ma anigaa dabka ii gashay oo kulalka ii gashay inta rag adduunka joogta ma anaa waxaan ii diyaarisay miiskan buuxa ya war reedha waxaan u baahannahay reeraheenna inaan qaabkaa wax u maamulanno waxaan leenahay hiya kalimaatun basiita yacni laa tukallifunaa shay-a walaakin ta'hiiruhaa calaa man nuxibu yakuunu kabiiran jidda laakiin raadka ay ku reebayso cidda aanu jecelnahay waa arrin aad iyo aad u weyn wey ha waa saas weeye cidda aanu jecel waxay ku raabay ku reebaysaa raad aad iyo aad u caja'i badan ayay kelimadaa ku reebaysaa laakiin yaa turaa yaa isticmaalaya hadda intiinay dhegaysanaysa ee boqolaalka iyo kumanka gaari karta mathalan inta dhegaysan doonta fi lmustaqbali alqariib walbaciid yaa diyaaru ah intuu qalin iyo buug soo qaato inuu dhaho anaa dhaqan gelinaya waxaan wadaadkan uu sheegayo wadaadkani waxa uu sheegaya anaa dhaqan gelinaya bal ha laygu fiiriyo waxaan kuu ballan qaadayaa gabadha arrintaa dhaqan gelisaay iyo ninka arrinkaa dhaqan geliyow waxaan kuu ballan qaadayaa inaad fartaada subag la gasho haa raaxo aadan weligaa gelin inaad gasho qalbigaagu inuu kor aado wejigaaga inuu iftiin ka kaco mooralkaagu inuu mashriq iyo maqrib uu gaadho caruurtaaduna ay ku farxaan reerkaaguna ay ku farxaan rabbina aad raalli geliso shaydaanna aad cadho geliso qaraabadii aad ka kala timaadeenna usra mithaaliya aad noqotaan waan ka hadli doonaa insha allah muxaadaro gooniya usra mithaaliya usrada iyo qoyska lagu dayanayo aad markaa dadkan aad dhex degan tihiin farta laydinku fiiqo oo la yidhaahdo haa qoyskaasoo kale xagga akhlaaqda qoyskaasoo kale xagga tacaawunka qoyskaasoo kale xagga is-ammaanta xagga afgaamida sirta la qarinayo xagga zuhdu fi dunya adduunyadu sidayna qiimo ogu lahayn xagga cibaadada iyo taacada xagga tarbiyada iyo awlaadda hahaa qoyska in lagu dhaho ayaan kuu ballan qaadaya biidni illaah laakiin nicmadana ku shukri nicmadana ilaahay u celi ammaantuna nooca ha noqoto biidni illaahi tabaaraka jala wacalaa waxaa kaloo lenayaa alikhwa kelimada u dambayse ma xustaan waxaanu nidhi kelimadaas kelimaadka aanu sheegnay wa hiya kalimaatun basiita laa tukallifunaa shay-an walaakin ta'hiiruhaa calaa man nuxibu yakunu kabiiran jidda axibaa'i fillaah ammaanta labada qof inuu mid walba midka kale wanaagga u samaynayaay uu ku ammaanaa waa shay aad u weyn waana daruuri meeqa ayay gabadhu ku farxaysaa meeqa ayay dadaalkeeda sii ziyaadinaysaa xiinamaa tasmacu min zawjiha markay ninkeeda ka maqasho kelimada shukran intay leeg lama qiyaasi karo meeqa ayaa daal hayay ay kelimadaa baabi'inaysaa meeqaa murugo gabadhaa haysay ay murugadii meesha ay ka baxaysaa allaahu akbar yaa murugo iyo walbahaar iyo daal waxa bixiya waa kelimo bas sow ma ogidiina waxaan ka cadha allaa waan daallannahay waan rafaadsannahay guryaha qaarkood markaad wacdo markaad hal daqiiqa la hadasho islaanta qaylada ka bixi iyo habaarka ka bixi iyo buuqa ka bixi waad arteena dee idinka meeshada banaatulmuxsanaad marka qaarkood markaad gashaan waad artee markii qofku muud ka soo baxo caruurta qaylaysa waad arteen sooma ha ah, daalkaas kelimatu kelimad yar oo macaan ayaa daalkaasoo dhan baabi'in kara oo ninku uu xaaskiisa ku dhoh sooma arkin ragga nerviska iska ee buuqa badan ee xalaqsan ee aad moodayso kelimo yar iyo ficil yaroo kooban ayaa daalka asagaa bixinaya kelimatu thanaa waa kelimad ammaana bes kelimatu thanaa aad ku ammaantay gabadhi maxay calaa jamaaliha aw anaaqatiha yacni gabadha quruxdeeda iyo madharkeeda ayaa ku filan kelimada qalbiga ayay waasicisaa sidii aanu sheegnay mathalan haddaad dhahdo ilaahay cimrigaaga ha kuu dheereeyo ilaahay ha noo kaadaayo aayib ilaahay aa noo kaa daaya tabaaraka wa tacaala haddaad intaa ku dhahdo maa sha allah waxaa weeye noloshaa noolal toosan ayay noqonaysaa biidni illaahi tabaaraka jalla wacalaa waan soo yar aruurinayaa maanta in sha allahu tacaala waayo kelimaadku maadaama aad muhiim u yihiin waxaan doonayaa inaan gaabiyo si aad iyo aad durba looga faa'iidaysta biidni illaahi tabaaraka wa tacaala kelimaadka macmacaan ruuxda iyo wujdaanka gudaha ayay galaan kelimaadka macmacaan waa baadida la raadinayo waxaan rabaa inaan idiin sheego arrin cajiib badan marka aad kelimo wanaagsan ninkaaga ku dhihi weydo oo ammaan uu kaa waayo ama ninku xaaskiisu ammaan ka waayo ma taqaanaan wa kam min zawjin wajada daallatahu khaarija baytihi min alkalaami almacsuul natiijatan liixjaami zawjatihi can ishbaaci xaajatihi almaasa liman yamdaxuhu wayahna calayh oo wayuhnii calayh yacni meeqan nin ayaa baadiduu raadinayay ka helay guriga bannaankiisa adaa ammaani waaye soo kadibna gabdhaha deriskii iyo kuwaasba ammaani soomaha dee kuwaasa ammaanaya saa saas wey way fahantaan u malaynayaa haddaba dhinac raqamkaaga xajiso raqamkaaga si fiican lambarkaaga u xajiso haddii kale oohinta galabti da habeenkii galabtii oohinta jooji haddii kale lambarkaaga xajiso wa kam min zawjin wajada daallatahu inanay waxaa la yidhi haweenku inta badan raggooda caruurtay ku tiriyaan soo maaha inta badanba wallaahi gabadha caaqilada ah ninkeeda waa gabadha kala socda ninka iyo carruurta ah haa gabadha doqonta ah laakiin ninkaba carruurtuu ka mid yahay warawakii war waxaas say oola hadlayso laakiin maya waxaan rabaa inaa idiin sheego arrin cajiib badanood meel ku qorataan gabarh walbaa ninkaagu markuu caawa kuu soo gelayahay ha kuu noqdo asagoo cusub markuu baxayana ha kuu noqdo asagoo cusub gabad ninkuna waa sida oo kale shaksi cusub oo hadda aad la tacaamulayso oo wanaagsan oo soo dhowaynayso intuu gurigaaga joogo caruurtiisa ku dhex jiro idan haddaad hadal wanaagsan la waayo oo ammaan la waayo ninkaasi baadidiisii uu raadinayay wuxuu ka helayaa hadal macaan xaaraanba ha ku noqoto hadduu doono hadal macaanbu wuxuu raadinayaa natiija ayuu bannaanka ka raadin leesh waa natiijatan liixjaami ixjaami zawjatihi haweentiisa ayaa u diiday khalaas ama ninkiibaa xaaskiisa u diiday khalaas lama sheekaysto hadal macaan kuma dhaho daalka kama baabi'iyo afar derbi bay maantao dhan ku dhex jirtaa afar derbi bay maanta oo dhan ku dhex jirtaa khalaas oo kabkaa kadibna gabadhii gabdho kaley raadsanaysaa oo ay ku nafisto baadideeda marka meel kaley ka helaysaa marka nin yahow adiguna habeenkii ha ooyin gabadhyaha adiguna galabkii ha ooyin waa saas wey kelimaadkan maanta aanu ka dhignay kelimada oo aan u bixinay kelimaatu almadxi waathanaa lahaa mafcuulu sixri bayna azawjayn <laughs> waxay leeyihiin yacni qaabka waxay sameeyaan kelimaadka waa qaabka sixirka oo kale qaabka sixirku u bedelo qofka ayay labadaa kelimo ama madxigii ammaantu labada isqabta dhexdooda meeqo kelimo oo macmacaan ayaa reerkii xariggii nikaaxa sii adkaysay ya salaam xadhiga nikaaxa in la adkeeyo u baahayen soo moogidiina inay caqdi baa lagu magacaabay waa wax la xidhay shayga la xidhayna waa dabci karaa haddaba maxaa sii adkayn karaa kelimatu thanaa waalmadix waxay sii adkaysaa yacni zaguurka ayay sii adkaysaa mawaddada iyo xubbiga iyo jacaylka iyo isu soo dhowaanshaha dhan walba ana ayadaa tallaasha oo abuurta weliba waxaan leeyahay wa khaasatan idaa kaanat saadiqatan weliba hadday qalbiga ka soo baxayso wa khaarija min alqalb hadday run ka tahay oo ay qalbiga ka soo baxayso guri haddii la soo gelayo maxaa loo baahan yahay soomaha istiidaan in la yidhahdo soomaha assalaamu calaykum a adkhul ma soo galaa soomaaha haddaba kelimadan cajiibka ah ee ammaanta ah qalbigii xidhnaa ayay idinla'aan dalaq dhahaysaa fa innahaa tadkhulu ila alqalbi bilasti'daan baa la dhahaa yacni qalbigiibay waxay gelaysaa idan la-aan bay qalbigii gelaysaa ayadoon wax idana wadanin ayay qalbigii gelaysaa haddaa waxaan leenahay saan mawduuca u soo aruuriyo istid maxaa la yidhaahdaa ammaantu waa inay tahay dhexdhexaad alictidaalu fi thanaa mubaalaqada lama ogolo in wix lagu xeel dheeraado waayo wax walba wasad baa la doonayaa waa kow qodobka labaad an yakuuna almadxu fii mawdicihi ammaanta meel bay ku habboon tahay ninka meel bay kaga habboon tahay qofka dumarka ana meel bay kaga habboon tahay fa mathalan ninka waxay kaga habboon tahay in rujuuladiisa iyo raganimadiisa shahaamadiisa deeqsinimadiisa iyo karamkiisa iyo sida mawaaqifta uu qaadanayo ad adag xaalad baa ku soo aroorayse iyo sida uu iskugu miisaamayo iyo awooddiisa iyo siduu reerka u maamulayo ama uu idaaraynayo xagga dhaqaalaha iyo qaabka u abuurayo xagga tarbiyada iyo qaabka uu reerka uu tarbiyada u samaynayo uu u tarbiyaynayo xagga ijtimaaciga ee bulshada xidhiirka wanaagsan ragga qaar baa dabeecad xun oo ragga maantoona isdagaalayaan oo deriskii baa la kala qaban oo hebel hebel baa isdila baa lagu hay soo maha qaabka ijtimaaciga maxbuub lada naas ha yacni nin dadka ay jecel yihiin oo si iyo guriga maamulkiisa banaanka markuu guriga ka soo maamulayo waxaa dadku waxa looga baahan yaha uu keenayo waxaan loo baahnayn ee asagu iska garanayo waxa ee xaaskiisa marun ayagoo sheekaysanayaan carabkiisa ku dhacday ee iska soo gadayo ayagoo dukaamo marmaraya inay mara iyadoo sii fiirinaysa nooc arkay uu iska soo gado qaabka noocaas oo kale ah iyo guriga oo amni iyo nabadgelyo ku nool allahu akbar amni yacni gabadhu waxay dareemaysaa shucuur gudaha ah ayay amni ka dareemaysaa ha wa ta'miini mustaqbali alusrati waalawlaad bimacnaa fiiri reerkii oo dhan wuxuu u sameeyey eh, insurance buu geliyey mathalan amni buu geliyey nabadgeliyo ayay gabadhu ay dareemaysaa iyo siduu mas-uuliyadda u dhammaystirayo iyo mas-uuliyadda qaybaheeda kala duwan iyo dhinacyada ay ka imaanayso sida uu u dhammaystirayo qaabkaasa la doonayaa gabadhu inay ninka ku ammaanto marka ammaantaasaa ninka munaasab ku ah waad qoratay waan u malaynayaa saasaas maaha <laughs> waasa amaa gabadha soomaha gabadha waxaa ku habboon majaalaad ka duwan oo nafteeda maxaa la yidhaahdaa la doonayo inay raaxo ay ka dareento mathalan waxaa gabadha lagu ammaanaa oo ammaanteeda ugu muhiimsana mathalan labiskeeda cadarkeeda jamaalkeeda iyo quruxdeeda xishoodkeeda iyo xayaheeda sida ay ballanka u oofinayso jacaylka sida uu dhabta ooga yahay tahaaradeeda iyo wanaaggeeda yacni jirkeeda iyo dharkeeda siday u ifinayso meelaha jirkeeda ka mid ee gabdhuhu u qurux badan yihiin inuu kaga ammaano ninku isaga xaaska qaba hadal jileeceeda iyo hadalka macaan siday hadba ay u dooranayso sawdkeeda iyo say ninka ugu macaanaynayso maxaa yeelay haweenaydu waxay jeceshahay in lagu ammaano shaqada ay qabatay mathalan cuntada ay karisay waxay kaloo jeceshahay in qaraabadeeda lagu hor ammaano mathalan ninku haddii uu ku dhaho odaygii dhalay gabadha adeer jazaaka allahu khayran intuu halkaa madaxa ka dhunkado <laughs> halkaa madaxa intuu ka dhunkado inuu dhaho adeer jazaaka allahu khayran run ahaantii muhiim baad ii tahay maxaa yeelay heblaayo aabbaha dhalay yaa heblaayo ada ii dhalay a qofka aan la heli karin ee qaaliga ah adigu ilaahay igu soo kaa dhiibay adigu ilaahay sabab iiga dhigay adeeroo qofka waa qof cajaa'ib ahoon la yaabay waa qof mas-uuliyad waa qof mas-uuliyaddeeda ka soo baxda waa qof ehelka jecel qaraabadayda anigoon xidhiidhininba baa iyadu xidhiidhisaa marka gabadha igu soo ducee adaa dhale waalidkana ducadiisa waa la aqbala igu soo ducee maxaad u malaynaysaa aabbihii markuu u yimaada gabadhuu dhe dha heblaayo na odaygaagii baan adee aabbe odaygaagii baan is aragnay oo maanta ammaan unbuuba ka dhammaan waayey aabba ninka maxaad ku samaysaa miyaa sixirtay intee leeg bay farxaysaa intee leeg bay qalbigeeda wanaag gelayaa intee leeg bay adiga ku dhaqaalaynaysaa intee leeg bay adiga ku jeclaanaysaa ragga qaybo ka midoo ah doqomo wey war intaa yareed samayso hooyada gabadha intaad u tagto oo aad lugaha iyo gacmaha ka dhunkato inaad oda jazaaki allaahu khayran se gabadha heblaayaada iisoo korisay oo aniga gacantaada iga soo gelisay oo markay xoog yeelatay oo adi ay wax ku tari lahayd ayay ani igu soo wareegtay jazaaka allahu khayran hooyadii markay guriga timaaddo oo gabadheedii meeqay jeclaan ninkii baa la jeclaan oo gabadhii la dhalay baa la jeclaan oo qaabkay usoo tarbiyeeyeen inay qaab fiican ahayd bay dib oogu noqonayaan ilaahay bay ugu shukrinayaan oo ducadoodii baa saa ugu qulqulaysa sidii roobkii ayaa mataqaanaa dhinac walba dariishadaha ayay ka soo gelaysaa guriga soo daroorimaynaya markaasay biyuhu soo gelayaan waa ducadii baan ka wadaa samada ka imaanaysa allahu akbar laakiin annaga fiiriya markaan arrintaas samayn weynay bal ila talida dhegaysta ya sheekhow hooyaday eh, sodohday maxaan ka sameeyaa sheekhow sodogay maxaan ka sameeyaa calaacal ka baxay soomaydan arkin lianna waddadaa naga khaldan waddadii baanu garan la'nahay saa daraaddeed haweenaydu waxay jeceshahay an an yafniya zawjuha calayha amaama ahliha inuu ehelkeeda ku har ammaano wa amaama awlaadiha iyo in carruurteeda lagu hor ammaano allahu akbar ka war ninka hadduu yidhaahdo hooyadiin ma dumarkay lamid mid tahay <laughs> hooyadiin ma dumarkay lamid tahay horta ma taqaanan hooyadiin sababtaan u doortay hooyadiin sababtaan u doortay haween bay ugu qaalisanta ha idinkaana idiin dooray u fiirsada hooyadiin waa qof macaan hooyadiin waan jeclahay sooma ogidiin haa hooyadiin aad baan u jeclahay waa hooyo fiican waa hooyo mas-uula waa hooyo anna i jecel idin idinkana idin jecel ka waran subxaana allah ilmihii markii ay sidaas yaa aada hortooda ugu ammaanto hooyadood ama ay ninkii gabadhii ay dhahdo aabbihiin soo ma aha aabbihiin rag kuma jiro waa ninka ugu deeqsisan waa ninka ugu sharafta badan waa ninka ugu tabeecad macaan aabbihiinba ahaa aamusa dad eh, dadba aabba iska sheegta caruur badan oo idinkeeda lamida aabba aabbaan leenahay dhahaan laakiin aabbihiin ahaa ahaa sidii gabadhii xadiidu musarac hay tiri maalik bay tiri ya maalik maxaad ka taqaanaan taasaasay tiri zawji maalik ninkaygu waa maalik qisada caaisha ku dul akhriyaysa nabig sal sl nabig baa dhegaysanaya ninkaygu waa maalik maalik maxaad ka taqaanaan raggiinoo dhan waa ka khayr badan yahay bay tiri allahu akbar a maalik raggoo dhan waa ka khayr badan yahay sidaa daraaddeed waa in annaga cagsi maxaan samaynaa hadda caruurteennaan bado warawa kii doqonkaa idin dhalay kaasi aabba idin ma aha telefoon bay islaantii qabsanaysaa tu kale u sheekaysanaysaa na kiibaa saa i yidhi na kiibaa noocaa i yidhi carruurtii way dhegaysanayaan way maqlayaan yaa allah ma waxaasaa sharafo walaalayaal ma waxaasaa isu soo dhowaasho ah carada ilaahay baa imaanaysa caruurtaaduna cuqdad bay kaa qaadayaan adig iyo zawjkaagana waad kala fogaanayseen saa daraaddeed gabadhu waxay ugu jeceshahay in ehelkeeda iyo awlaaddeeda lagu hor ammaano iyo iyadoo sharciga la ilaalinayo dabcan islaamka la ilaalinayo waxa laga ammaanayo iyo iyo meesha laga ammaanayo arrintaasi gabadha waxay gaadhsiinaysaa raaxa dhammaystiran waxay arrintaasi gelaysaa qalbigeeda ayay gelaysaa waxayna bedel ka dhigaysaa wax alla waxay hayso ayadoon inaba kala reebanaynin inay ninkeeda ay siiso biidnillaahi tabaaraka wa oo ay wuxuu doonayo o dhan ay ka dhargiso hadday jirkeeda noqoto hadday quruxdeeda noqoto hadday cunto noqoto hadday soo dhoweyn noqoto hadday muusood noqoto hadday qaraabo noqoto hadday caruur noqoto hadday dhaqaalo noqoto inaba waxba kaama reebanayso laakiin ninka arrintaa fahmi lahaa awe ninka arrintaa garan lahaa awe wakhtigaa runtii wuu yar dhammaaday laakiin inaan wax intaa ka badan aan sheega aad iyo aad baan u jeclaan lahaa laakiin waxaan u gudbayaa biidn llahi tabaaraka jala wacalaa horta nabi maxamed sala allahu aleyh waali wasalam ayaa dayasho noogu sugan walanaa fii rasuuli illah صلى الله عليه وسلم في شكره وثنائه على زوجاته الأسوة الحسنة, الأسوة الحسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم siduu reerkiisa ugu mahad celin jiray wakadalika zawjaatuhu sida ay nabiga ugu mahad celin jireen ama u ammaani jireen sala allahu alayh wasalam hanaa'uhu calaa khadiija nabigu khadiija ayuu ammaanay weliba aad buu ugu badin jiray nabigu sala allahu aleyh wasalam xataa qaalat caaisha ilaa hooyadan caaisho ay dhahdo maa girtu linabiyi sala allah alay salam cala imra'ati min nisaa'ihi maa kirtu cala khadiija wa likafrati dikrihi iyaha waxay tidhi weligay kama masayrin haween layla qabo inta aan ka masayrin khadiija waayo sheegsheegidiisa uu nabigu aad sheegsheegidda uu nabigu sheegsheegaya khadiija ayaa aad u badnayd walcajab waxay tidhi wa maatat qabla an yatazawajanii rasuulu llah waxayna dhimatay intuusan nabigu i guursanin wa maca daalika way ka masayraysaa oo maxaa dhacay waa limaa kuntu asmacuhu yadkuruha in badan buu sheeg sheegi jiray gabadha la yidhahdo khadiija nabigu sala allahu calayhi wasalama wuxuu ugu bishaareeyey bibeytin fi ljannati min qasab guri jannada ku yaallo qasaba ayuu ugu bishaareeyey khadiija intuu neef ari a qowraco ayuu saaxiibadeed u hadiyeyn jira nabigu sala allahu calayhi wa aalih wasalam dayib khayru nisaa'iha maryam adduunyadani waxaa dumarka jooga ugu khayr badan maryam wa khayru nisaa'iha khadiija rawahu lbukhaari yacni fiiri khadiijo inta la ammaanayo rasaqanii allaahu minha alwalad awlaad buu ilaahay iga siiyey ayada cid kalon ayada ahayna ilaahay igama siinin ilaa marka laga reebo maariya oo ibraahim dhashay nabigu caaisho ayuu ammaani jiray yaa caaish xataa magaceeda yaa caaisha ma dhihi jirin tarkhiim waa nidaaun tarkhiim waa weynayn jira nabigu waa qadarin jira nabigu sal slam marka inaad labada qofe isqaba inay magac fiican isu dooraan ya magac fiican inay isu dooraan yaa xumayraa awa gabadhii guduudnayd ka war haddaan caruurta oo maqlaysa hadduu dhaho odaygu war away gabadhiini guduudnayd away qurux quruxlaydii awey bidhaan qurux away yaa dhaga uroon away qalbi u roon ah ya hadduu intaa dhaho ya carruurta ay soo kala ordaan oo ay dhahaan hooyo aabbahay baa kugu yeedh hooyo mataqaanaa aabbahay wuxuu ku yidhi bidhaan qurux horta waa rura hooyo waad qurux badan tahay ya soo maat indha u roon innaga laakiin waxaan dhahnaa wax kala hadi yaa sheegi kara <laughs> magacyada inagu askugu yeedhno allahu aclam nabi aan ku dayana sal l slam ya caa'ish nidaau tarkhiim nidaaun tarkhiim yani waxaa weeyaan sida uu nabigu caaisho oogu turi jiray oo la ciyaari jiray oo la orotami jiray kullu daalika waxa weeyaan axaadiid aad u fara badan ayaa ku soo aroortay laakiin wakhtigii baa runtii eh, ay qabtay waan kasii gudbaya gudbayaa in sha allah zaynaba binti jaxshin kama fii saxiixi muslim yani nabigu sal ly slam ammaan cajaa'iba saxaabada gabdhaha haweenka intuu isku yar wuxuu yidhi asracu kuna lixaaqan bi atwalu kuna yada haa ah, gabadha igu igu xigi doonta markaan dhinto gabadha iigu soo xigi doonta waa gabadha idinku gacmo dheer ha ah, markaasi haweenkii waxay bilaabeen inay gacmahooda isku dheerariyaan laakiin ma ayna fahmin xadiidka ujeeddadiisa eh goor alla goortii uu nabigu dhintay sal l salam gabadha la yidhaahdo waxaa ka daba markiiba allah tabaaraka wa tacaala uu ku arsuqay zaynaba binti jaxshin inay markaasay ogaadeen akharu kunna infaaqan fii sabiili illah inuu nabigu oola jeeday waa gabadha ugu sadaqada badan ha arag nabigu siduu ammaanayo nabigu siduu ammaanayo fiiri sala allahu alay wasalam atwalunaa yad zaynab bintu jaxshin caaisha waxay leedahay fa kaanat atwalunaa yada zaynab liannaha kaanat tacmalu biyadiha wa intay gacanteeda ka shaqaysiiso ayay sadaqayn jirtay sidoo kale gabadhe safiya binti xuyay binti akhtab sayidati bani quraydata wanadiir sidoo kale maymuuna binti alxaarif nabigu sala allahu caleyh wasalam kulli intaasoo dhan way ammaani jire ama haweenka nabiga say way ammaani jireen dee khadiija idin kaga filan markuu jibriil cunaha ku soo qabtay nabiga qaaru xiro oo uu gurigeeda yimid zamiluni zamiluni waad og tihiin siday u qaabishay yacni wastaqbalathu way way qaabishay nabiga sal nabigu waxaa qaabishay zawjatuhu lxanuuna haweenaydiisii yani aadka u macaanayd ee qalbiga jilicsanayd markaasay nabiga qalbigiisa dejisay sala allahu aleyh wasalam markaasay ku ammaanaysaa waxyaalo badan uu samayn jiray kallaa abshir fa wallah maa yukhzika allahu abada inaka latasilu alraxima watasduqu alxadiid wataxmilu alkalla watuqri'u aldayf watuciinu calaa yani bihadihi alkalimaat altuma'niina alwaafiqa almutmaina ujeeda alkalimaat almutma'ina alwaafiqa oo nabiga yani lama soo koobi karo siday nabiga u ammaani jireen caaisho markii la weydiiyey waxaa ku filan inay tidhi wa ina kaana khuluquhu lqur'aan nabiga akhlaaqdiisu qur'aanka ayay ahayd khulaasada gabagabada iyo kelimada khulaasadeeda waxaa weeye haddaan doonayno usra saciida haddaan doonayno dhismo reer wanaagsan inaanu helno aan raacno muxaadaradan iyo qaybaha oo noo tilmaamayso fa as'alu allah ilaahay waxaan weydiisanayaa inuu naga dhigo kuwa waddadii nebi maxamed raaca kuwa waddadii salafka raaca kuwa qoyskoodu uu noqdo qoysaskoodu usra saciida intaanu kaga kulmayno xalaqada middan xigta waxaa idinkaga tegayaa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat allahi wbarakaatu